alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaa wabacd faalsalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu <coughs> waxaynu ku guda jirnay hadalkii ku saabsanaa cilmu xadiid taariikhdiisii iyo nashadii iyo abuurankiisii waxaanaynu sheegnay inuu ahaa cilmi jira oo la kala qaadan jiray oo la kala naqlin jiray waxaynu sheegnay inay saxaabada iyo taabiciintu cilmigan xadiidka in samaac iyo kala maqal iyo kala warin iyo kala qaadasho iyo xifdin in lagu ilaaliyey cilmi jira oo usuushiisa lana u ahaa waxaynu tilmaanay ama inoogu dambeeyey imaamu malik raximah llah taabiciintii iyo atbaacu taabiciinta tabcu latbaaci inay bilaabeen inay iyaguna sidii saxaabada markay biduc yimaadeen inay riwaayadii taxari iyo iska hubin iyo waa aragtay ciddii xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama sheegaysa in layska hubiyo oo akhbaartooda aada laysaga tathabuto oo asaaniiddii la baxsiyo oo ciddii cadli iyo diyaano wanaag iyo dabdiyo xifdi lagu yaqaano ay warkooda warkooda la qaato iyo sunne ciddii cadli cadaala fi diyaana iyo dabdi iyo xifdi lagu yaqaano iyo sunne in warkooda la qaato waxa weeye ciddii intaa wixii khilaafsan lagu bartana qaabab kale iyo siyaabo kale oo kala duduwan waxa weeye loola dhaqmo kullun bixasabihi sidaa aimada saa imaam malik uu yihi raximah allah ay cabdillahi bn mubarak isaguna waxa uu yihi alisnaadu min addiini walowla alisnaadu laqaala man shaaa ma shaaa isnaadku wuxuu ka mid yahay diinta ya walowla lisnaadu haddaan isnaadkaa iyo ilaalin waxa weeyaan isnaad jiri lahayn oo cilmigii aan abtirsiin lagu kala qaadan lahayn laqaala man shaaa maa shaaa qof waliba waxbuu iska sheegan lahaa qof waliba wax ayuu iska sheegan lahaa wax ayuu iska sheegan lahaa awsaaci raximah ullah waa imadii cilmiga iyo xadiiska ka mida culimadii shaam ka mida waxa uu yidhi sida cabdillahi maarik horta uu sheegay yaxya ibn saciid alqataan iyo cabdiraxmaan ibni mahdi iyo sufyaan ibni cuyayna sufyaan sufyaan ibn saciid athawri a'imadii halkaas ayay iska daba mareen markaas ayaa waxaa bilaabmay cilmi ljarxi waatacdiil ruwaadii iyo de waxa weeyaan warkooda in la dabdiyo waa cala hada alminwaal waxau yihi awsaaci raximah llah kuna nasmac alxadiida fanacriduhu calى asxaabina kama yucradu dirham اlmusayafu calى asayaarifati fama carafuu minhu akhadna wma taarakuuhu tarakna wuxuu yidhi waxaanu ahayn markaanu xadiiska maqallo waxaanu u bandhigi jirnay raggii xadiiska u aqoonta lahaa ayaanu u bandhigi jirnay culimadayadii iyo aimadii aan wax ka qaadanay iyo raggii aanu waxa weeyaan ahlulcilmi aan wada joognay ayaanu u bandhigi jirnay waxaanu ugu bandhigi jirnay sida loogu bandhigo dirhamka iyo dinaarka si loo kala saaro kiisa musayafka ah ee foojariga iyo kiisa asalkaa ah, si loo kala saaro waxaa loo bandhigi jiray ayo sariiflayaasha soomaa maha a nimankii mumaarasada iyo khibrada ku dilay ee khubarada ku ahaa sidaasoo kale sida dirhamka musayafkaa loo loogu bandhigaayo dirhamka iyo diinaarka caddaynta musayafnimadiisa iyo foojarinimadiisa iyo asalnimadiisa sida loogu bandhigayo sayaarifada iyo sariiflayaasha ayaanu sayaarifadii shareecada xadiiskaanu maqalo ugu bandhigi jirna ugu dul arin jir maaragta famaa carafuuhu akhadnah wixii ay gartaan waa qaadan jirnay wamaa tarakuuhu taraknaa ay taraknaahu wixii ka tagaanna waa ka tegi jir wixii ka tagaanna waa ka tegi jir sidaas ayaa aimadii ay u kala dhexleen cilmigaas iyo waxa weeyaan ariiqada xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam lagu kala warinayo oo mar walba wixii duruufta ay keento iyo xaaladda la soo gudboonaata ay si sharciya oo waxa weeyaan ay ku ilaalinayaan xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama ay maaragtay eh, ku wadeen ilaa iyo uu yimi waxa weeyaan uu yimi imaamka la dhaaho alimaam ashaafici raximah allah eh, maxamed ibnu idriis waana arday ka mid ah ardaydii cilmiga ka qaadatay nacam alimaam malik imaam daar alhijra imaam shaafici sayn ogna wuxuu dhintay laba boqol iyo afarti imaamu shaafici maadaama uu aimadaa soo gaadhay imaam maalik iyo lodkiisii uu soo gaadhay cilmigana ka qaatay culumtii uu ka qaatay ee la kala warinayey aimadu ay xoogga saareen waxaa ka mid ahaa cilmigan oo lagu xifdinayey xadiiskii rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa la yidhaha imaam shaafici waxa uu noqday qofkii ugu horreeyay ee cilmu lmusalax waxa weeyaan ama usuul lxadiid wax ka qora ama dadkii ugu horreeyey ee wax ka qora dabadeedna kitaabkiisa la dhaha arisaala markii uu qoray wuxuu ka hadlay shuruudda xadiiska inuu saxiix yahay loo dhigo shuruudu sixati alxadiis shuruudda haddii xadiiska laga helo inuu saxiix yahay ku tusinaysa iyo xadiiska khabar ulwaaxid inuu xujo yahay shuruudda loo shardiyo raawiga xagga xifdiga iyo dabdiga qaababka looga ixtiraaso ruwaadda qaladkooda ama lagu garto xadiiska macno ma lagu warin karaa mise laguma warin karo xadiiskii raawigiisu inuu tadliis lagu bartay ma la aqbali karaa mise lama aqbali karo xadiiska munqaica iyo kiisa murxadiiska kiisa mursalka ah xujay ma yahay mise xujo maaha maraasiilu kibaari taabiciin khabarkeedu waa maxay wax furuuqi ma udhaxaysa masaaisha iyo masaa'il kale ayuu kitaabkiisa arisaala kaga dhexad sidaa uu masaaisha cilmulxadiis ku saabsan oo kitaabkiisa arisaala ee qiimaa badan oo kaga dhex hadlay ayuu masaa'il usuululfiqhi ku saabsanna ugaga dhex hadlay kitaabka laftiisa waadix ikhwaan waxaana la dhaha usuul fiqi qofkii ugu horreeya kitaab qora ayuu ahaa imaam shaafici raximah imaam shaafici dabadi waxaa yimi shaykhulimaam albukhaari cabdullaahi ibnu zubayr alxumayd caan wuxuu ku yahay abu bakar ayuu caan ku yahay laba boqol iyo sagaal iyo tobanki hijriga ayuu dhintay isaguna wuxuu ka hadlay masaail waxa weeyaan cilmulxadiis usushiisa kamida ay ka mid tahay raawi ama caalim culimada ka mid oo raggii xadiiska wariyey ka mid ihi haddii uu xadiis uu khalad u wariyey oo dabeedna loo sheego loo caddeeyey raggii khaladkaa qaatay ee ka noqday iyo masaladaas ayuu ka hadlay wuxuu ka hadlay raawiga xadiiskiisu qaalibkiisu sixo yahay inaanay dhibaynin raawiga qaalib xadiis iyo xadiis saxiixa uu yahay oo uu sidii dadku waxu wariyeen u warinaya hadduu mar iyo laba wahmiyo inaanay xadiiskiisa taasi markaa iyo labadaasi sababayn in la radiyo maaragtaad in la radiyo waa qawaaciddii maxay waa qawaacidda dee cilmu musalax ama cilmu usuuli lxadiis maanta lagu barto masaail kale oo ku saabsan samaacu lxadiis iyo ayuu isaguna ka waran kadib iyaga dabadood waxaa yimi alimaam muslim raximah llah saaxibu eesh saaxibu asaxiix abulxusein muslim ibnu xajaaj annaysaburi laba boqol iyo kob iyo lixdankii hijri ugu dhintay dabadeedna waxa uu kitaabkiisa saxiixaa gogoldhig uga dhigay muqadimo la magac baxday muqadimatu imaami muslim ama muqadimatu muslim lisaxiixihi waxa uu kaga hadlay dhammaanteed muqadimadaasi waxa uu kaga hadlayaa waa ilm cilmu lxadiid ama cilmu usuuli lxadiid waxa weeyaan masaail ku saabsan masaail ku saabsan ay ka mid tahay waajib inay tahay ruwaadda intooda hiqaadda in xadiiska laga wariyo oo ciddii iyo inay waajib tahay in laga tago cidda aan hiqaad ahayn cidda matrukiin iyo kadaabiina cidda matrukiin iyo kadaabiina in wax laga wariyana in laga tago iyo in laiska ilaaliyo aada looga digtoonaado nebiga sala allahu caleyh wasalam in been laga sheego iyo khuduurada ay leedahay iyo inuu qofku aada uga digtoonaado wax walba maqla inuu sheego iyo xukunka ruwaada ducafada iyo kuwa kadaabinta iyo kuwa munkarulxadiiska iyo kuwa xaadiista waahigaa wariya wax ka warintooda xaalka ay leedahay iyo xadiiskii mucanaan kamal la xujaysanay masal lama xujaysa masaail noocaasa kitaabkiisa muqadimo oga dhigay maxay tahay markaas wuxuu rabaa inuu waa kadalika waxaa kaluu qoray imaam muslim kitab la dha atamyiiz oo masaail daqiiqa oo fii baabi e, xifdi lxadiis iyo dabdigiisa iyo awhaamta ruwaadda iyo qaabka loola dhaqmayo iyo waxyaabaha lagu garto raawiga xifdigiisa waxa weeyaan inuu wanaagsan yahay iyo inaanu fiicnayn waxyaabaha lagu garto iyo waxyaaba lamid oo masaa'ila uu kaga hadlayo maxay tahay taas marka waa waxa weeyaan qorid iyo iyo in salka loo dhigo qawaaciddii cilmigan qawaaciddii cilmigan naam waay <clears throat> imaam muslim sidaa uu sameeyey si lamid uu sameeyey imaamka abu daawuud sulayman ibnu daawuud saaxibu sunan waxa uu isaguna waxa weeyaan alifay risaalo la magac baxday risaalatu abi daawuud ila ahli maka oo cilmigan qawaaciddiisii qayb ka midii ay ku duugantay mursal ma la xujaysan karaa waxa weeyaan ikhtisaaru lxadiis ma banaanya mise ma banaana xadiiska munkarka iyo maxaa laga yeelaya iyo masaail lamida kadalika waxaa iyaga dabadood yimi dabcan imaamu abu daawuud laba boqol iyo laba boqol iyo shan iyo tobantanki hijiriga ayuu dhintay kadalika waxaa imaam abu daawuud dabadi yimi alimaam tirmidi saaxibu sunan boqol iyo sagaal iyo toddobaatan alimaam tirmidi waxa uu alifay kitaab kitaabkiisa alcilal sagiir oo uu jumla min musطalaxaati cilmi اlxadiid uu waxa weeyaan kaga warramay kadalika waxa uu alifay kitaab la yidhaha alcilal alkabiir oo uu isaguna masaaishan iyo masaa'il lamida iyo cilal اlxadiis uu kaga warramay ayuu raximah llahu raxmatan waasica u alifay imaam tirmidi kitaabkiisa alcilil kabiir masaaisha uu ku sheegayo in badanoo ka mid ah wuxuu ka soo naqlinayaa abu zurca abu xaatim imaam albukhaari cabdallah bn cabdiraxmaan addaarami waxa weeyaan yaama lamid ah aarkiisuna can imaam buhaari waa su-aalo imaam bukhaari weydiiyey oo cilmigan oo cilmigan ku saabsan cilmigan ku saabsan wahaakada saasay dabadeedna aimadu isaga daba yimaadeen oo ay waxa weeyaan ibnu xibbaan iyo eh, abu jacfar ataxaawi iyo aimo kaleba ay runtii kutub baabkan ay uga qoreen ama masaaijsa qaar ka mida ay kutub uga qoreen abu xaatim eh, albusti abu xaatim ibnu xibbaan saaxibu saxiix ibnu xibbaan waxa uu leeyahy kitaab la dhaha athiqaat oo uu kaga waramay eh, axwaasha ruwaada iyo waajib inay tahay in layska ilaaliyo xadiiska dacafada ay dadka arwaadda ducafada ay wariyaan waxaa kadalika uu leeyahay kitaab aada u qiimo badan oo waxa weeye la yidhaha almajruuxiin oo baabkan iyo cilmigan qayb ka mid ah waxa weeyaan ku sugan ama ka hadlay ibnu xibbaan dabedi a'imadii timi a'immadu sidaas ayay cilmigan isaga daba raaceen oo ay kutub uga alifeen kutubtiisii laba marxaladood bay martay kutubta baabkan laga alifay laba marxaladood bay filjumla marka laysku ururiyo marto marxalad cilmigani aanu kutub gaara lahayn oo qawaaciddiisa lagu sheegay kutub dhexdeed waa sida uu sameeyey maxay imaamu ashaafici raximah iyo marxalad marxaladaa ka dambeysay oo cilmigani bislaaday aimadiisii yeeshay culimadiisii yeeshay oo kutub khaas oo isagu uu leeyahay ya kutub khaasa oo isagu leeyahay laga alifay marxalada hore ee ah cilmigan in kutub kale dhexdooda lagu sheego waa sida ay sameeyeen imaam shaafici raximah ullah iyo imaam muslim raximahullah iyo imaam eh, atirmidi waxa weeyaan masaaisha u kaga hadlay kitaabkiisa sunanka dhexdiisa siyaaba sida ay sameeyeen wey marxaladda kalena waxay noqotay in kutub gaara oo khaasa cilmigan laga alifo oo culimadiisa uu yeesho oo kutubtiisii iyo masaaishiisi gaar loo sooco oo la tartiibiyo oo laga shaqeeyo waadix ikhwaan marxaladaasi waa marxalada waxa weeyaan sida ay sameeyeen maalan tirmidi markuu alifayey labadiisa kitaab alcilal sair alcilal kabiir ama abu daud kitaabkiisa risaalati abu daud ila ahli maka waa alifay ama ibnu xibaan kitaabkiisa ahiqaat iyo almajruuxiin labadiisa kitaab uu alifay wahaakada waadix ikhwaan wahaakada ilaa iyo uu yimi ay soo gaadhay halka uu sheekhu inoo tilmaamayo awalu man dawana fi culuumi lxadiis qaala alxaafid ibnu xajar raximah alxaafid ibnu xajar waxa uu yihi fii nushati nadar kitaabkiisa nushat annahar sharxu nukhbat lfikr xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay kitaab kitaab yar oo latiifa oo aada iyo aada u qiimo badan oo la yidhaahdo nukhbat lfikr fi musalaxi fii musطalaxi ahli اlahar waa matni aada u shiilan aada u qiimo badan oo mutunta cilmigan ka mid ah matnigaas wuxuu ayuu sharaxay ya culimada qaarkood baa sharaxay matniga dabadeedna sharaxoodii buu saluugay sharaxoodii ayuu saluugay ya sharaxoodii ayuu saluugay dabeedna kitaabkiibu wuxuu ku sharaxay nushat nadar fi sharxi nuqbat lfikr markaasuu wuxuu yihi wa ahlu makata adraa bima fiiha adraa bishicaabiha wa saaxibu daari adra bima fiihi ya isagoo nimankaas warkooda sarbeebaya ayuu wuxuu yidhi sida reer makaba luuqluuqa wadooyinkooda iyo meelaha shicaabtee buura ayaa laga baxay iyo ay u yaqaanaan ayuu ninka kitaabka lihina u garanayaa kitaabkiisa maqaasidu uga jeeday wa ahlu makkata adraa bishicaabiha ya wuxuu ka wadaa wa saaxibu daari adraa bima fiihi qofka guriga lihi dee waxaa guriga yaala ee guriga gudiisa ku jira ee ogaal badani ma jirto muxuu tilmaamaya anaa kaaga ogaal badan wixii aan uga jeeday kitaabkan iyo matnigan markaan qoraayay waadix ikhwaan naam wuxuu yidhi sheekh xaafid ibn xajar raximah llah awali man sanafa fi dalika eeg hadda hadalkaas sheekh culimadu hadalkoodu waa daqiiq fa awali man sanafa waxaa ka mid ah raggii ugu horeeyey ee kutub khaasa ka alifa cilmu usuuli lxadiis ama culuum lxadiiska ama cilmu mustalax raggoodii ugu horeeyey waxaa ka mid a ah, maxaa meesha ka soo baxay inaanu isagu inaanu uga jeedin inuu isagu ugu horeeye ugama jeedo laakiin raggii ugu horeeyey kutub khaasa gaar yeela ee cilmigan qoraalkiisa kutub khaasa u gaar yeela kuwoodii ugu horeeyey waxaa ka mid a ah, fa min awali man sanafa fi dalika culuum lxadiis usuulu xadiisi xadiis nabowi culimada wax ka aliftay kuwoodii ugu horeeyey waxaa ka mid ah alqaadi abu muxamed arama hurmusiy fii kitaabihi almuxadi lfasil bayn araawi wlwaaci kitaabka magaciisa waa la ha almuxadi lfasil bayn araawi wlwaaci abu muxamed arama hurmusi waxa uu dhintay raximah llah saddex boqol iyo lixdankii hijriga waxa uu dhintay saddex boqol iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay kitaabkiisana waxa la haha almuxadithu alfasil bayna alraawi walwaaci jumla oo min musalaxaati ama min usuuli cilmi alxadiid ayuu ku sheegay iyo anwaacdiisa kamida oo ay alcaali waalnaazil kamid yihiin alriwaaya bilmacna kamid tahay almucaarada walmudaakara kamid tahay iyo masaa'il kale laakinahu hase ahaatee lam yastawcib culuumtii xadiidka usuushii cilmigan muu wada koobin ma muu wada koobin kitaab walba kelmad cajiib buu kaaga sheegaya sheekhu kitaabkaas raama hormusi uu alifay lam yastawcib waxa weeyaan anwaacdii iyo furuucdii iyo qawaaciddii cilmu usuuli alxadiid laakinahu waxaa sharaf ugu filan inuu ka mid ahaa kutubtii ugu horreysay ee gaarka looga alfay cilmigaasi abu maxamed araama hormusi ayuu inagu uri sheekhu magaciisa waxaa la dhahdaa alxasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khalaad waxaa la dhahdaa abu maxamed alxasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khalaad arama hormusi wuxuu caan ku yahay arama hormusiy nisbadiisaas ayuu caan ayuu caan ku yahay alqaadi arama hormusi waaya waxaa ka mid ah raggii ugu horreeyey cilmigan wax ka alifay ee wax ka qoray walxaakimu waa ka mid ah abu cabdillaahi annaysaburi xaakim caalimka la idhaha alxaakim abu cabdillaahi annaysaburi ayaa isaguna ka mid ahaa waa caalimka alifay kitaabka macruufka aynu naqaano almustadrak cala saxiixayn afar boqol iyo shantii ayuu dhintay afar boqol iyo shantii hijriga ayuu dhintay waxaana magaciisa la idhaahdaa muxamed ibnu cabdillaahi alxaakim annaysaburi ya abu cabdillaahi alxaakim ayuu caan ku yahay naysaburina de waa nisbadiisi oo beledkii u dhashay soo ma hay laakinahu hase haatee isaguna kitaab kitaab buu ka alifay waxa weeyaan kitaabkaasi kitaab ay ayuu ka alifay baabkan oo uu ka qoray usuul اxadiis ama cilm اxadiis الnabowi kitaabkiisa magaciisa waxa la hahda macrifatu culuumi اxadiis maxaa la dhahdaa macrifatu culuumi اxadiis waa mabuuc macrifatu culuumi اxadiis wadakara fiihi wuxuu ku sheegay anwaacdii cilmi xadiiska iyo taqaasiimtiisa ayuu ku sheegay isaguna laakinahu hase ahaatee lam yuhadib muu kala hufin walam yuratib ay lam yuhadibhu walam yuratibhu muu muu tartiibin kitaabkii oo siday ay mudnayd muu u tartiibin anwaacdu siday isu raacaysay iyo aqsaamtu siday isu lahayd isulamuu doonanin waxyaabo u baahnaa in laga in laga hufo oo laga shaandheeyana kamuu shaandhaynin watalaahu waxaa raacay abu nucaym alasbahani caalimka la idhaha abu nucaym alasbahani ayaa xaakimka raacay yani waxa weeyaan oo ku soo xigay abu nucaym alasbahani isaguna wuxuu caan ku yahay alxaafi abu nucaym alasbahani magaciisana waxaa la hahdaa amed ibnu ali amed ibnu ali axmed ibnu cali kutubta caanka ah ee uu leeyahy waxaa ka mida ah kitab la dhaha alxilya oo waxaa la dhaha xilyat lwliya oo taraajimtii ahlulcilmiga iyo waxa weeye tawaarikhdoodii ku saabsan afar boqol iyo soddonkii hijriga ayuu dhintay isna wuxuu alifay kitaab la dhaha almustakraj calى macrifati culuumi اlxadiis facamila calaa kitaabihi kitaabkii xaakim wuxuu ku sameeyey mustakhrajan kitaabuu ku dul dhisay kitaabkii xaakimka ayuu ayuu wuxuu saaray wax shabaha ama tacliiq ama waxa weeya tankiit iyo nukat oo masaaishiisii ayuu sii faahfaahiyey wax ku daray quyuud ku xidhay waa waxa uu ku istidraakay xaakim yani kitaabkiisaas waa waa ta istidraak iyo tacqiib iyo ziyaade iyo tawdiix uu ad ama wuxuu ku istidraakaya ama wuxuu ku caddaynayo kitaabkii xaakim uu ku caddaynayo laakinahu wa abqaa ashyaaa ah, isaguna ashyaa mustakhrajan marka wax weeye facamila calaa kitaabihi kitaabkiisi wuxuu ku sameeyey mustakhrajan kitaabuu ku dul dhisay oo uu kitaabkii xaakimkana waxyaabihii muqlaqaa ku caddaynayo waxyaabaha qaarkood quyuud ku darayo waxyaabaha qaarkood sharaxayo waxyaabaha qaarkood ku istidraakayo oo kaga daba tegayu leeya saa maahe sidan baa ka saxsan maaragtaad kitaabkaasayuuse wa abqaa ashyaaha waxyaabuu uga tegey lilmutacaqibi qofkii isaga raba inuu tacqiibiyo oo cilmigaas waxa weeyaan uu wax ku sii daro waxbuu uga tegey yani isna isna ashyaa ayuu ka tegey wey marka waxaad halkaa ka fahamtay abu cabdillaahi alxaakim iyo abu nucaym alasbahani labadooda kitaab inay cilaaqays la leeyihiin soo ma ah, midkood baa miduu khidmaynaya ya waxna ku daraya waxna ku ziyaadinaya waxyaabo maaragtay tawdiix u baahan e, cadaynaya kadalika waxyaaba uu ka tegay kuistidraakaya uma jaa waxaa yimi bacdahum dabadood waxaa yimi alkhaiibu abu bakrin calimka la idhaha abubakr albaqdaadi khaiib lbakhdaadi ku caanka noqday ayaa dabadood yimi ayaa waxa weeyaan iyaga dabadood yimi raximah llah magaciisa waxaa la dhahdaa axmed ibnu cali ibnu thaabit waa inaad barata raggan magacantooda axmed ibnu cali ibnu thaabit abubakrin bakrin alkhaiib albakhdadi ayaa ayuu caan ku yihi maxaynu nihi maxaa la dhaha xaafid esh xaafidu hmm. laba nin oo labada ninba la yidhi nin walba qudrigiisa xaafid buu ka ahaa baynu sheegnay ma ilowdeen axmed ibnu cali ibnu thaabit abubakr alkhaiiba iyo hmm. ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar culimadu waa hn xaafid lmaqrib xaafid esh almaqrib khaiib albaqhdadina waxaa loo yaqaanaa xaafidu almashriq labada caalim laba caalim oo dee cilmiga ku sheegan weeye sanad bay wada dhinteen afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijiriga ayay wada dhinteen afar boqol iyo saddexiyo lixdankii hijriga ayay wada dhinteen uma jaa waa bacdahum iyaga dabadeed alkhaiibu abubakrin baqdaadiyu ayaa yimi fasanafa wuxuu qoray fii qawaaniini riwaayati riwaayada xadiiska nebiga la kala warinayo waxa weeyaan qaanuunadeeda iyo iyo waxyaabaha loo raacayo wuxuu ka qoray kitaaban kitaabo samaahu uu bixiyey alkifaaya fii cilmi riwaaya maxaa la dhaha kitabka magaciisa alkifaaya fii cilmi riwaaya wa fii aadaabiha aadaabteedana wuxuu ka alifay e, wa fii aadaabiha aadaabteedana kitaaban kitaab ayuu ka alifay oo kitaabka oo samaahu uu u baxshay aljaamicu liaadaabi shaykhi wasaamic saasuu sheekhu qoray waa sidau xaafid bin xajar qoray laakiin kitaabka hadda wuxuu ku daabacan yahay aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi asaamic aljaamic liakhlaaqi iyo abu nucaym alasbahani dabadood waxaa yimi abu bakr alkhaiib markaasuu wuxuu ka alifay kitaab khaas ah qawaaniinta iyo iyo iyo qawaacidda riwaayada lagu dabdiyo ee cilmiga loo kala wariyo ayuu wuxuu ka alifay kitaab khaasatan xadiiska rasulka sal allah alayh wasalam wuxuu ka alifay kitaab uu bixiyey alkifaaya fi cilmi riwaaya waa mabuuc kitaabkii maanta kitaabkaasi waa mabuuc laba mujalad isagona waa mabuuc waxaa filaya isagoo mujalad keliya oo abca qadiimaana inuu taabacan yahay aar min abcu ah ayuu leeyahy kadalika aadaabka cilmiga xadiiska ciddii dalbaysa cumuuman cilmi dalbaysa khaasatan xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam dalbaysa iyo aadaabta ciddii cilmi dhigaysa khaasatan xadiiska rasuulka sala allahu alay wasalamna wuxuu ka alifiyey kitaab la yidhaahdo aljaamic liakhlaaq araawi wa adaab isaguna isna waa madbuuc waqalla waa yaraaday fanun fan ayaa yara nooc ayaa yaraaday waqalla waa yaraaday fanun ay nawcu nooc oo min funuuni lxadiisi funuuntii xadiiskii anwaacdiisii kamida ilaa hadduu jirana waqad sanafa fiihi wuxuu ka qoray khaiibku kitaaban kitaab ayuu ka qoray kitaabka mufradan isagoo gaara soo ajiib maa funuun cilmi xadii nooc kastaoo funuunta cilmi xadiisku ka kooban yahay kamida kitaabka ka qoray anwaac tiro oo min funuun lxadiis kamida ayuu wax ka qoray fa kaana wuxuu noqday kamaa qaala xaafid abubakr ibnu nuqda sidii uu yihi xaafidka la dhaha abubakr ibnu nuqda abubakr ibnu nuqda wuxuu yidhi kullu man ansafa qof kasta oo oo cadaalad sameeya ama ama si xaqa wax gar u qaada kullu man ansafa qof kasta oo gar xaq ah oo saxa qaada oo si cadaalada ah wax u sheega calima wuxuu ogaanayaa ana almuxadisiina in muxadisiintu bacda alkhadiibi khadiib kadib ciyaalun calaa kutubihi kutubtiisa ay ciyaal yihiin muxadithiini khaiibulbaqdaadi kadib kutubtiisay ciyaalu yihiin oo martuu yihiin ah, iyo cilmigiisi uma jaa waxaa yimi bacdahum dabadood culimadaas rama hormuzi abu cabdillaahi alxaakim abu nucaym alasbahani khaiib lbaqdaadi dabadood waxaa yimi bacdu man taahara can lkhaiibi culimadii khaiib ka dambeysay qaarkood ayaa yimi fa akhada waa ka geystay faakhada waa ka qaatay min hada alcilmi cilmigan binasiibin dheef weyn buu ka geystayoo cilmigan wax weyn buu u taray wey macnihidu fajamaca wuxuu ururiyey alqaadiciyaad caalimka laha qaadiciyaad alyaxsubi ya waa caalim culimadii waxa weeyaan maqrib ka mida oo maqrib alcarabi oo kutub nafiisana leh kutub nafiisa leh imaam uh, muslim saxiixiisi iyo raggi sharaxay fajamaca alqaadi ciyaad qaadi ciyaad wuxuu jamciyey kitaaban kitaab latiifan kitaab yani waxa weeyaan xajmigiisu yar yahay cilmiga ku jiraana cilmi muca yahay ya ayuu ururiyo samaa wuu bixiyey alilmaac waa hagaag wa abu xabsin almayaanijiyu ayaa wuxuu ururiyey abu xabsin almayaanijina jus-an jus oo samaa wuu bixiyey juan waa kitaab aan aad u weyneyn ayuu ururiyey isagunoo samaa uu bixiyey maa laa yasacu waxa aanay habboonayn almuxadita muxadiska u habboonayn ama aanay u bannaanayn jahluhu inuu ka jaahil noqdo juska magaciisa wuxuu bixiyey wax aan nin muxadi oo cilmulxadiis ku sheegan inuu ka jaahil noqdo aanay habboonayn oo ay ceeb tahay ayaan halkan ku sheegaya aya magaranays isaguna sidaas ayuu sameeyey alqaadi qaadi ciyaad qaadi ibnu waxaa la dhaha iyaad ibn alqaadi ciyaad ibnu muusa alyaxsubi ciyaad ibnu muusa alyaxsubi afar boqol iyo cafan shan boqol iyo afar iyo afartanka shan boqol iyo afar iyo afartanka hijiriga ayuu dhintay raximah llahu raxmatan waasix kitaabkiisa waxaa la dhaha alilmaac waay alxaafid abu xafs cumar ibn cabdilmajiid almayaanijiy cumar ibnu cabdilmajiid almayaanijiy han boqol iyo siddeetankii hijriga eh? ayuu dhintay waxa uu alifay jus kooban aan aada u weyneyn waxa weeyaan kitaab yaroo latiifa markuu yahay baa la dhaha juska oo uu u bixiyey maa laa yasacu lmuxaditha jahluhu waxaan halkan ku wax aanay habboonayn ceeb iyo meel ka dhacay tahay nin muxadis inuu ka jaahil noqdo ah. wa amhaalu dalika wa amhaalu dalika ayaa eh, ayaa la qoray yani ciddii ka dambeysay waxay qoreen kutubta kutub lamid ah oo min atasaaniifi iyo amhaalu dalika kuwa kuwo lamid a ah oo min atasaaniifi tasaaniiftii iyo kutubtii kamid a ah, mualafaadkii kamid a allatii taasoo ishtuhirat caan baxday wabusiat ishtuhirat la caanbaxshay ahlucilmigu caan bixiyeenoo dhexdooda ka caanbaxday oo wabusiat la fidiyey oo la sharaxay oo la kala qaatay oo la kala naqliyey liyatawafara cilmuha si cilmigeedu uu waxa weeyaan u noqdo cilmi mawfuura oo waxa weeyaan la garto oo lagu dhaqmo oo la kala qaato wakhtusirat waamhaalu dalika ayaa la alifay oo min atasaanifi ka a ah kuwa kutubta iyo kutub lamida la alfay allatii kutubtaas ishtuhirat la caanbaxshay wa busidat la sharaxay liyatawafara cilmuhaa si cilmigeedii loo fahmaa loo sharaxa oo cilmigeedu uu noqdo cilmi mutawafiraho fii mutanaawuli aydi nnaas dadku ay ay gaadhaan oo fahmaan oo gartaan oo kala qaataan ayaa loo sharaxa wakhtusirat waa waa la gaabiyey kutubta qaar ka mid ah waa lasoo koobo waa lasoo gaabiyey liyatayasara fahmuha si fahmkeedu u fududaado ilaa an jaa sidaasay ahlulcilmigu ku wadeeno kutub cidda ka badan ayay alifeen oo baabkan wax ka qoreen oo baabkan kutubtiisii waxay noqotay kutub mustaqila ayuu yeeshay iyo culimo funuuntiisii loo daba fadhiisto ma aragtaat haahi ilaa an jaa ilaa iyo uu yimi alxaafid lfaqiihu xaafidkii fiqiga badna taqiyudiin abu camr cumaan ibnu salaax ibnu cabdiraxmaan ashahrazuul alxaafid ibnu salaax ayuu caan ku yahay naziilu dimishqa dimishqa dimishq ninkii deganaa fa jamaca wuxuu ururiyey lamaa weliya markuu qabsaday ama uu la wareegay tadriis alxadiisi inuu xadiiskii ka dhigo bilmadrasati alashrafiya madrasada la odhan jiray madrasa alashrafiya markuu la wareegay madrasad culimo badan soo saartay oo cilmiga lagu dhigto oo lagu kala maaragtay aimo badani ka aflaxday bay ahayd madrasadaasi markii uu tadriiskeeda iyo iyo maaragtay wax ka dhigiddeeda isagu mas-uuliyaddeedii uu la wareegay ayuu wuxuu qoray kitaabahu kitaabkiisii almashhuura caanka noqday waa maxay macrifatu maaa la odhan hmm. macrifatu culum alxadiis ama muqadimatu ibn صlaح kitaabahu اlmashhuur kitaabkiisii caankaa buu alifay fahadaba funuunahu funuuntiisii buu kala hufay wa amlaahu shaya bacda shayin in yar in yar buu u yeedhiyey halkaa qabso alxaafid ibnu صalaax kitaabkiisa waa uu yeedhiyey ardaydiisu u yeedhin jiray waanay qoran jireen wa amlaahu shaya bacda shayin marba qeyb buu yeedhinayey marba qayb ayuu yeedhinayay oo dawaadhigay falihaadaa yeerintaa darteed uu yeedhinayay lam yaxsul muu u dhicin tartiibuhu kitaabka tartiibkiisii umuu dhicin cala alwadci lmunaasibi sidii munaasibka ahayd sidii habboonayd in loo tartiibiyo umuu tartiibsamin isaguna wakhti umuu helin uu ku tartiibiyo sidii uu doonaya ugu tartiibiyo ee wuxuu ku mashquulay tadriiskii halkaa muxuu kaaga sheegay kitaabkaasi inuu kow hortoo uu xaafid ibnu salaax ardaydiisa u yeedhin jiray yeedhintaa uu yeedhinayeena inay keentay inaanu sidii uu doonayay ama munaasibkahayd aanu kitaabkii u tartiibsamin kitaabka haddaba muxuu ku ururiyey buu kuu sheegaya wactanaa wuxuu aada u daryeelay bitasaaniifi lkhaiibi khaiib kutubtiisii almutafariqati ee kala tagsanayd somayn odhan khaiib albaqdaadi fan wal oo funuunta cilmulxadiiska ka mid a ah kitaabu ka alifay kutubtii uu funuunta kala duwan ka alifay intuu isu keenay xaafid ibnu salax ayuu wixii cilmiye ku kala tegay kutubtaasi kitaabkiisii isugu soo ururiyey soo khulaaseeyey ya hahe fa jamaca wuxuu ururiyey wactanaa wuxuu aada u daryeelay bitasaaniifi alkhaiib almutafariqa khaiibuulbaqhdaadi kutubtiisii kala tagsanayd ee faraha badnayd ee funuuntii cilmiga uu ka alifuu aad u daryeelayo uu dul fadhiistayo uu aada u akhriyo aad u dhugtay fa wuxuu ururiyey ibnu salaax shataata maqaasidiha waxyaabihii kutubtaasi ay u qasdiday ee kutubta ku kala tegay buu meel ku ururiyey maragta ile fan walba meelbaa meel buu kaga warramo inu yihi khatiibuulbaqhdaadi xaafid ibnu salaax kitaab walba fan ku saabsan intuu tegay buu intii ahayd iyo maqsadkiisii iyo khulaasadiisii ayuu soo ururiyey wa dama ilayha wuxuu ku daray min hayriha kutubtii ibnu salaax waxaan ahayn wuxuu kaga daray nukhaba fawaa'idiha fawaa'ideeda intii kamakacdada ahayd ya nukhaba fawaaidha fawaa'ideeda intii in la doorto ee oo la qaato mudnayda mucda ahayd ayuu kaga daray fajtamaca waxaa ku kulmay fii kitaabihi kitaabkiisa muqadimat bnu salaax maa tafaraqa fii kayrihi cilmigii kutubta kale ku kala tega ku kala yaalay ayaa kitaabkiisa isugu yimi macnaheedu waxa weeye maktabad dhan oo cilmu usuulilxadiis ka hadlaysu intuu sheekhaasi dhex galay kutubta cilmigii ku kala tegey ee ku saabsanaa masaa-ishan iyo anwaacda uu cilmu xadiis ka kooban yahay kutubtii laga qoray oo dhan intuu daalacday intii uu helay ee uu karay khaasatan kutubtii khaiib khaiibilbaqdaadina dee raggii ka horreeyey dhan warkoodii buu soo ururiyey ayuu intuu daalacdaybu wuxuu kitaab walba ka soo khulaaseeyey oo ka soo qaatay intii kama dhaqaaqdad ahayd kutubtii khaiiboo keliya kumuu koobsane ahlulcilmiga kutubtoodii kale intii uu helayna intii iyadana mucdi ahaydee ku jirtay buu ka soo qaatay wax allaala wixii cilmigee qaaliga aha uu isu soo ururiyo wuxuu ku isugu geeyey kitaabkiisa heesh muqadimat ibnu salax ma macrifatu cilmi lxadiis dee kitaabkiisa muxuu noqday markaa khulaasat lkhulaasa wuxuu noqday kitaab ijtamacat fiihi maa tafaraqa fii gayrihi soo ma hay kitaab yaroo mucaho hoskumalabla buu noqday sheekh ar ma hay fa wuxuu ku jamciyey fajamaca waa isu keenay shataata maqaasidihaa buu isu keenay maqaasideedii kala duwanayd ujoodooyinkii kutubtaa laga lahaa funuuntii laga alifay laga lahaa ayuu isugu keenay meel wadama ilaa wuu geeyey min hayriha kutubti khadiib waxaan ahayna wuxuu kaga daray nukhaba fawaa'idiha fawaa'ideedii intii kamakacdada ahayd ee mucda ahayd fajtamaca waxaa ku kulmay fii kitaabihi kitaabkiisa maa tafaraqa fii hayrihi cilmigii kutubta kale ku kala tegey ee ku daadsanaa ayaa kitaabkiisii laysugu keenay oo de isugu soo ururiyey eeg khaiibu lbaqdaadi raggii ka horreeyey cilmigiisiibuu cilmigoodiibuu ururiyu meel isugu geeyey soo ma xaafid ibnu salaxna khaiibulbaqdaadi kutubtiisa wixii ku kala tegay iyo kutubtii keyrkii qoreen ahlulcilmigiisa ka dambeeyey qoreen wixii ku kala tego isna meel isugu keenay mid walba khulaasuu kuu sameeyey soo ma mid walba maktabaduu kuusoo ururiyey walihaada falihaada sidaa darteed baa cakafa ay u ictikaafeen cakafa ay u dul fadhiisteen annaasu culimadii calayhi kitaabkii annaasu huna dadka caamkaa loogama jeeda sheekh annaas halkan waxaa looga jeeda maxay culimada ahlucilmiga khaasatan culimadii cilmi lxadiis aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma lwakiil aladiina qaala lahum naasu ina naasa qad jamacuu lakum qaala lahum naasu ma dadkao dhan baa nabiga ku yidhi hadalka ama ama ama saxaabada ma dadkao dhan baa ku yidhi ina naasa qad jamacuu lakum may fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allahu wanicma lwakiil marka waxaa jirta caamun yuraadu bihi alkhusuus hadal lafdiga caamka ah lakiin dad gaar looga jeeda falihaada sidaa darteed baa cakafa naasu culimadii iyo ciddii ahlulcilmi ahaydee xadiiska nebiga ku ogog lahayd ay u dul fadhiisteen calayhi kitaabka ibnu salax wa saaruu bisayrihi wadadiisiina u mareen wa saaruu bisayrihi cilmigiisii bay qaateen waddadu maray bay mareenoo sidaa cilmigii isna uu ururiyey ee uu ugu dadaalay ayay iyaguna kitaabkiisii ugu dadaaleen oo ay wixii ka maqnaa iyo wixii dabadii ahlulcilmigu sheegeenba ku dareen falaa yuxsaa la koobi maayo kam naadimin lahu inta caalim nadmisay kitaabkiisi kitaabki ibnu salax inta caalim nadmi ka dhigtay si loo xifdiyo muhiimadu leeyahy darteed lama koobayo yaa ka mida ah culimada nadmiyey ciraaqi baa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah. suyuudi baa ka mid a wa mukhtasirin la koobi maayo inta culimo ikhtisaarisay ee kitaabkii soo koobtay ee tartiibisay ee muciisi sheegtay yaa kamid a a ibnu jamaca kamid a ibnu jamaca ayaa kamid a ma garata suyuudi baa kamid a aimo kale oo fara badan ba ibnu mulaqin baa kamid a wahaakada oo intuu mukhtasar ka sameeyey mukhtasarkii haddana mukhtasar kale kasii sameeyey ma aragtaad kitaabkiisa almuqnic muxuu kasoo ikhtisaariye nihi macrifatu culum alxadiis soo ma muqniciina uu ikhtisaariyo in yaroo nubda ahoo mucuu ka sheegayo oo uu ka sameeyey oo maxay la yidhahdo atadkira fi culum lxadiis waay falaa yuxsaa lama koobo culimadu kitaabkii waa dul fadhiisteen wadadii uu marayna waa mareen cilmigii ku yaalay waa qaateen waa sharaxeen oo waa faahfaahiyeen wixii ka dambeeye fawaa'idaha iyo ahlulcilmigu sheegeen waa lagu daray iyo quyuud iyo shuruud waa markaasaa isagii kitaabkiibaa waa loo khidmeeyey inta la dul fadhiistay muhiimadu leeyahay darteed haba sheegin inta caalim nadmisay haba sheegin inta caalim gaabisay ee ikhtisaarisay wamustadrikin calayhi inta culimo istidraag masaail ku istidraagtay ee wax ku dartee tiri halkaasi waa caynkaas ama halkaasi sheekha waxa weeyaan quyuud ayuu ka tegey waxay waxaasay u baahantay ama taasi siduu u sheegay maaha ama siduu hadalkaa u fahmay maaha hawma ka zerkashi baa ka mida xaafid ibn xajar baa ka mida culimada istidraagka samaysay waxa weeyaan wahaa kada waay wa muqtasirin wa mucaaridin lahu culimada inta caariday ee masaail ku ictiraaday haba tirinba wa muntasirin lahu inta u gargaartay mucaaridin lahu inta caariday ee masaail ku ictiraaday ya ma garata iyo inta muntasiree u gargaartay ee waxyaabihii lagu ictiraaday ka difaacday kitaabkiisiibaa wa kitaabki inuu qiime leeyahna waxyaaba lagu garta waxaa ka mid a ah in ahlulcilmigu intay dul fadhiistaan ay u khidmeeyaan kutubtu waxyaabay ku kala ku kala mudnaadaan ee ay ku kala waxa weeyaan maaragtay sarreeyaanna waxaa ka mid ah cinaayada ahlulcilmigu kitaabka ay siiso hadda ma garata walihaada maxaanu idhi manduumat imaam bayquni waxyaabahay manduumaad iyada iyada ka maaragtay shaamilsan oo iyada ictiraadaadka lagu sameeyey ama naqsiga ku sugan aanu ku sugnayn haddana haddana waxay ku dhaaftay manduumaad manduumaad badan oo iyada ka mudnaa cinaayada ahlulcilmigu siiyeen soo ma cinaayada ahlulcilmigu ay siiyeen marka wuxuu ku leeyahy sheekhu halkaa wuxuu kuugu tilmaamay qiimuhu leeyahay kitaab ibnu salaax raximahullah iyo sida ahlulcilmigu u daneeyeen iyo qiimaha waxaa u yeelay inay tahay cilmigan funuuntiisii waxa weeyaan iyo qawaaciddiisii iyo usuushiisii iyo waxa weeyaan khulaas kutubtii laga qoray khulaasadeedii ayaa la isugu ah. wuxuu odhan jiray sheekheega shek cabdisaaq albani warka dhaydiisu wuxuuy warka dhaydiisi baa la isugu ya hadalku hal kuu dhintay iyo intii gobaad ahayd baa kitaabkaa la isugu keenay saasay ahlulcilmigu u duldegeen oo ugu khidmeeyeen kutubta kitaabkaa loogu khidmeeyey ama kutubtii loogu khidmeeyey lagu sii sharaxayna way tiradaysa way tiro daysa halkan sheekhu wuxuu doonay inuu inoo sheego taariikhdii iyo doorkii uu cilmigana soo maray khulaasaduna waxay tahay cilmigani cilmi jiri jiray oo waxa weya la kala qaadan jiray la kala warin jiray oo xifdi iyo riwaayo iyo samaac iyo dabdi iyo tayaqun iyo hubin iyo kala warin ku dhisan buha marka ahlulbidicu soo baxeenna bidicu yimaadeenna cilmigan waxa weyaan waa loo dadaal intii ka badan baa lagu bixi oo ruwaadiisa ku saabsan waxa weyaan kala qaashiisa ku saabsan waxa weyaan dadka cilmiga xadiiska nebiga sal allahu aleyh wasalam werinaya xifdigooda iyo dabdigooda iyo cadaaladooda iyo warkooda iyo ku saabsan wahaa kada ilaa iyo markii dambe cilmigii nooca ahaa iyo cinaayadii isnaadkii iyo matnigii la siiyey ee lagu dadaalay ay isu beddeshay in la qoro oo la dawino dabadeedna kutubta cilmiga dhexdooda qabaacidiisi lagu sheego ilaa iyo ay haddana ka soo waaday oo ay kutubtiisii eh, cilmigan kutub gaara iyo culimo gaara iyo ehelkiisi u yeeshay oo kutubtii kutub gaara isaga laga alifay cilmigan iyo ruwaadii xadiiska iyo asaniid dadkii eh, ruwaaddii asaniidda iyo mutuunta axwaashoodii iyo awaaciddii riwaayada iyo qaabka wax loo kala wariyo waxaaba kutub laga alif kutubtaasina waxay u qaybsantay dee wax masaaisha qaarkoodun laga alifay iyo wax isticaaba oo cilmiga intiisii culumulxadiis inteedii badnayd laysugu keenay intaas ayuu doonayay inuu horta sheekh kuu sheego intaas ayuu doonayay inuu kuu sheego waxaanaynu ku darnay in caddaynaysa cilmigani inaanu halkaa ka bilaabmine uu jiri jiray walow waktiga la qoray haba dambayso waadix ikhwaan waay waa hagaag wuxu uhi sheekhu aلصaxiixu aqsaamu الصaxiixi wa tacriifuha anwaacdii culum xadiiska ayuu sheekhu halkan ka gelayaa oo uu runtii khulaasaad iyo waxyaabo masaa'il muhima oo nafiisa uu ka sheegi doonaa in sha allahu tacaala duruusteena dambe ayaynu halkaasi ka qaadi doonaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astakfiruka atuubu ilayk waxaan mar kale ku celinaya muqadimada aynu samaynay iyo sidaa aynu isugu xidhnay labadaa cilmi aynu isugu xidhnay hadalka sheekhu uu sheegay sidaa aynu isugu xidhnay hadalka uu mualifku sheegay ee taariikhii tadwiinu cilmi usuuli اlxadiid iyo iyo jiriddiisa sidii aynu isugu xidhnay waa inaad hayso ah, waa inaad hayso oo aad ku qorato kitaabkaaga ku qorato oo aad khulaaso ka samaysato waadix ya ikhwaan ah, baaraka allahu fiikum subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk